alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu calaa maxamed wcala ali muxamed wasalama tasliima kaiira waxaynu bilaabaynay kitaabkii mukhtasaru ibni abi jamra waxaynu shalay gallay muqadimada ayaynu gallay xadiiska koowaad can caaishata ummi almu'miniin kitaabka saxiixu albukhaari waxaa ugu horeeya baabkan uu sheikhu yidhi waan kaga bilaabaya isagoo isagu aanu abwaab qorayn wa ku yidhi fakaana awaluha kayfa kaana bad'u lwaxyi lirasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam waa kitaabka ugu horeeya saxiixu ha yeeshe xadiiska ugu horaan qorayaa waa inama alacmaalu binniyaat bukhaarigu xadiiska labaadee uu qorayo ayuu ka dhigayaa axaadiista waxyiga ku saabsan marka xadiiskanna halkaasuu ku keenaya can caaishata ummi lmu'miniina radia allahu canha imaam albukhaari wuxuu ka soo wariyey caaisha oo ummi lmu'miniina mu'miniinta hooyadood ahaatay radia allahu canha ilaahay raalliha ka naqdee oo raallihaanshaha u ziyaadiyey annaha qaalat inay tidhi caaisha bintu abibakrin weeye wa asidiiqatu binti sidiiq waxaanay ka mid ahay zawajaadkii nebiga sala allahu aleyh wasalam nebiguna calayhi salaatu wasalaam aad buu u jeclaa waxay markaa kaga duwanayd zawjaadka kale ee nebiga calayhi salaatu wasalaam keligeed buu shabad guursaday yacnii dumarkii zawjaadkiisa noqday ee ku sugnaaday keligeed baa shabad ahayd fadaa'il badanna waa usoo aroortay nebiguna calayhi salaatu wasalaam aad buu u jeclaa markii la weydiiyey ayu nnaasi axabu ilayk dad yaad ugu jeceshahay qaala caaishatu wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam caaishaan ugu jeclaa qaaluu min alrijaali xagga ragga ayaad ugu jeceshahay qaala abuuha aabbaheed baan u jeclahaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaanuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wa fadlu caaishata cala nisaa'i ka fadli hariidi cala saa'ir acaam caaisha mudnaanshahay dumarka kale ka mudan tahay waxay ka dhigan tahay sida cuntada sariidka la yidhaahdaa cuntooyinka kale uga mudan saliidku waxa weeye waa cunto ka kooban yacni markaa sabaayad ama khubus iyo markaa maraq iyo hilib oo la ysku cuno waa cunto noocaa ka kooban waxaanay ahayd gabadha ugu faqiihisan bay ahayd markaa min dumarkii faqiihaadka ahaa caalimaadka noqday ee saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam ka mida bay ahayd waxayna ahayd afqahu nisaai alcaalamiin yacnii dumarka caalamiinta tii ugu fiqhiga iyo cilmiga badnayd bay ahayd waxay ka mid tahay min almukiriin saxaabada riwaayada badan bay ka mid taho asxaabta nebiga sala allahu alayh wasalam toddoba saxaabada ka mida ayaa mid weliba wuxuu soo weriyey kun xadiis inka ka badan muksiriin baa la yidhahdaa waa raggii axaadiista badnaa ama waa saxaabadii axaadiista badnayd mid waliba uu soo wariyey kun xadiis inka badan qoladaasay ka mid tahay dumar keligeed baa kaga jirta sabcun min asaxbi fowqa alalfi qad naqaluu min alxadiisi can ilmukhtaari khayri mudar abu hurayrata sacdun jaabirun anasun sidiiqatun wabnu cabbaasin kada bnu cumar sabcun min asaxbi fowqa alalfi qad naqaluu toddoba saxaabada ka midi kun inka badan bay soo rareen min alxadiisi can ilmukhtaari khayri mudar xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam nebigii la doortay xaggiisa ka soo arooray oo mudar ugu khayr badnaa beydkuu ku hagaajisanayaa dadkaba ugu khayr badan yahay xadiiskiisii kun in ka badan bay soo rareen toddobadaas waa ayo abuu hurayrata sacdun jaabirun anasun abuu hurayra waa garanaysaan iyo jaabir jaabir ibnu cabdillaah iyo anas anas ibnu maalik iyo waxa weeye abu hurayrata sacdun jaabirun sacadna waxa wey waa sacdu waa abu saciidin alkhudri abu saciid alkhudri waa sacd ibnu malik ibni sinaan sacd ibnu malik ibni sinaan weeye sacd baa la yidhaahdaa laakiin abu saciidin alkhudri buu caan ku yahay abu hurayrata sacdun jaabirun anasun sidiiqatun waa caaisha weeye tii rumaynta badnayd ama runsheegidda badnayd waa caaisha wa bnu kada bnu cumar iyo cabdulahi bnu cabaas iyo cabdulahi bnu cumar marka fadaa'il fara badan bay leedahay zawjaadkii nabigana sala allahu aleyh wasalam ka mid bay tahay saxaabaduna masaa'isha ay ka gedmata ama masaa'isha qaarkood ama axwaasha nebiga waxaa ku saabsan way su'aali jireen masaa'il fara badan bayna ku qabsatay saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam ayay ku qabsatay zarkashi wuxuu ka qoray kitaab la yidhahdo ma stadrakathu caaishatu cala asaxaaba waxay ya kitaab buu ka qoray kitaabku waa matbuuc um lmu'miniin waa mu'miniinta hooyadood oo zawjaadka nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa xagga xurmada iyo ixtiraamka iyo qadarinta waxay ka dhigan yihiin hooyooyin oo kaley ka dhigan yihiin oo guurkoodu ma bannaano cid kale nebiga dabadi inay guursataa miday u bannaan tahay ma aha dhammaan mu'miniintoo dhanna waxay ku leeyihiin yani inay xushmeeyaan qadariyaan ixtiraamaan ayay ku leeyihin laakiin taa macnaheedu ma aha in lala khalwoon karo khalwadoodu waa xaaraano ma bannaano ee sida dumarka ajnabiyaadka aan loola khalwoon karin oo keligood meel aan lala geli karin ama keligood markaa mid ka mida markaa keligeed aan markaa meel lagula sugnaan karin khalwo lala qaadan karin iyadoo cid kale markaa aynay wehelin bayna iyadana u bannaanayn maaha waxa weeye in cawradeeda wax ka midii ah ay u muuqan karto marka waxa weeye sida hooyada yacni ilmaheedu ama marka inamadeedu ay u arki karaan jidhkeeda wax ka mid ah oo gacmaheeda iyo qoorteeda iyo addimadeeda iyo markaa saa u arki karaan inay marka arki karaan mu'miniintu ma aha e waxa weeye waa taas waxay kala mid yihiin xagga ajnabiyaadkay kala mid yihiin xagga markaa waxa weeye hablahoodii xaaraan noqon maayaanoo lama odhanaayo mar hadday hooyo markaa ii tahay oo hooyo iga dhigan tahay dee marka hablihii ay dhashayna mu'miniinta way ka xaaraantimaysan yihiin la odhan maayo xaggaas waxa weeye waa bannaan tahay laakiin waxa weeye xurmada nebiga calayhi salaatu wasalaam daraaddii la xurmaynaayo ayaa markaa laga dhigay qaar hooyooyinka uga dhigan mu'miniinta wa aswaajuhu ummahaatuhum sida aayaddaba ku timi magaceeduna waa caaisha caayisha in la yidhaahdaa waa laxni saas aawadeed in marka uu leeyahay e, cawaamulmuxadisiin qaar ka midaba ayaa u bedelay ha ku kadsoomin ha moodin inay bannaan tahay oo weji bannaan inay tahay haw qaadan yani waxa weye carabi ahaan ma bannaana in caayisha la yidhaahdo mid bannaan ma aha waa laxni weeye siduu ibnu hishaam alansaariba ku sheegaayo kitaabkiisa sharxu shuduuri dahab marka uu sheegaayo ereyga baa'ici markuu sheegaayo wuxuu odhanayaa baayic in la yidhaahdo ya loo bedela hamsadaas waxay noqonaysaa laxni bay noqonaysaa laxni ayay noqonaysaa markii hore asalkeedii ayaa ya ahaa marka waxa wa waajib libdaali lhamza marka faacil marka ay dhacayso oo alifkaa faacil ay daba joogto waxay noqonaysaa in hamse loo bedela inay waajib tahay sida qaa'il yani wowga ama yada yani waxaweye qaa'il iyo sida markaa baa'ic iyo sida markaa caaisha iyo ereyada lamidka midka can caaishata ummi lmu'miniina radia allaahu canha annaha qaalat inay caaisha tidhi awalu maa budi'a bihi rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wixii ugu horreeyey ee lagu bilaabay nebiga calayhi asalaatu wasalaam min alwaxyi xaalu waxyi yahay ama min alwaxyi xaaluu waxyiga ka mid yahay minta la yidhaahdo waa tabciidiya ama liha waa bayaaniya alru'ya asaalixa waa riyada wanaagsan fi nnawmi hurdada gudaheeda lagu arkayo ama lagu riyoonayo ama fi nnawmi alkaa'inatu ku sugnaanaysa fi nnawmi hurdada gudaheeda ku sugnaanaysa fa laa yaraa ru'ya ila jaa'at mila falaqi subxi waxa uu rasuulku ahaa calayhi asalaatu wasalaam laa yaraa midaan arkin ru'yaa riyo midaan arkin buu ahaa ilaa jaa'at xaal axwaasha ka mida midaan arkin buu ahaa xaal ay timaado mooyaane mila falaqi subxi waaga dhambalkiisa iyada oo ahaatay ilaa jaaat inay timaaddo mooyaane waxay imanaysaa xaalay tahay mila falaqi subxi waaga dhambalkiisa mid la mida xaalay tahay bay imanaysaa waxaa loo jeedaa dhambalkiisa falaq yacni markaa nuurkiisa oo madowgii baa kala dhambalmayo oo kala dilaacayo nuur baa ka soo dhex baxaya marka waxay ka dhigan tahay mila diyaa'i subxi bay ka dhigan tahay sida iftiinka subaxii oo kale uu u cad yahay oo shaki cid aan uga gelayn sidaasoo kale iyadoo u cad ayay markaa u arki jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam oo riyadu ugu iman jirtay uma xubiba ilayhi alkhalaa'u intaa dabadeed waxaa la jeclaysiiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam alkhalaa'u ay alikhtilaa'u inuu khalwoodo oo keligii u gaar noqdo oo keligii meel gaara ku cibaadaysto oo dadka marka waxa uu ka fogaado oo iska ilaaliyo oo uu dadkii ka gaar noqdo taas iyadaa baa la jeclaysiiyey wa kaana yakhluu bigaari xiraa'in wuxuu ahaan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam mid ku khalweeya oo ku khalaaweeya ama markaa ku gaar noqda oo keligii ku cibaadaysta oo ku wardiya oo ku tukada bigaari xiraa godkii xiraa buurta xiraa la yidhahdo godkaa korkeeda ku yaalla ayuu ku khalaawan jiray nebigu calayhi asalaatu wasalaam fayataxanasu waa cibaadaysan jiray taxanusku waxa weye waa tajanub alxinsi dembiguu ka fogaan jiray muraadka looga jeedaa waa sida markaa xadiiskaba lagu fasiraye wuu cibaadaysan jiraa laga tilmaamaya fayataxanasu waa cibaadaysan jiray fiihi godka qaaru xira ayuu ku cibaadaysan jiray wa huwa taxanusku atacabudu waa cibaadaysiga weeyi cibaadaysiga la cibaadaysto weeyaan marka waxa uu xadiisku sheegayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu waxa weeye markii ugu horraysay waxyiga noocii lagu bilaabay inuu ahaa riyada riyada ayaa markii ugu horraysay lagu bilaabay riyada nebiyaduna waa waxyi ru'ya alambiyaai waxyun riyada nebiyadu waxyi weeyi oo sida dadka kale marka waqtiyada qaarkood riyadoodu u noqonayso mid shaytaan xaggiis ka ahaatay riyada nebigu calayhi salaatu wasalaam ma noqonayso marnaba mid shaytaan xaggii ka ahaatay siyaalaha waxyigee nebiga ugu iman jirayna waa kala duduwanaa nooca riyadu ka mid buu ahaa waxaa ka mid ahaa marka waxawayan inuu markaa eh, mar qalbigiisa wax lagu tuuro inta markaa malakul jibriil u yimaado qalbigiisa uu ku tufo eh, waxyiga ina ruuxa alqudusi nafasa fii ruucii anahu lan tamuuta nafsun xata tastakmila risqaha wa ajalaha fattaquu allaha fi alab yani waxa weeye noocaas qalbiga lagu tufaye waxauu yahay isaguna nooc waxyiga ka mida nooc kale wuxuu yahay inuu markaa malaggu ugu iman jiray suurad nin oo intuu markaa nin suuraddii isu soo ekaysiiye ayuu u iman jiray markaasuu dabeedna sidaa isaga u arkaya dadka la joogaana ay arkayaan ayuu nebiga calayhi salaatu wasalaam wax u sheegi jiray taasina nooc kale ah nooc kale waxay ahayd iyadaan la arkaynin ayuu nebiga ku soo degi jiray calayhi salaatu wasalaam markaasaa waxaweeye sidii wax la yaro dabooloo kale ayuu nebigu noqon jiray markaasaa waxaweeye yacni culays buu dareemi jiray markaasaa dee waxa loo waxyoon jiray dadka kale ee la joogaa may maqlayn waxa loo waxyoonayo loo sheegayo laakiin marka xaaladaasi qabato waxay garan jireen in loo waxyoonayo iyadoo wakhtigu uu qabow yahay ayaa waqtiyada qaarkood waxaa kasoo boodi jiray dhiid buurbuuran baa ka soo boodi jiray macanaa culayska daraadii haddii waxa weeye jidhka nebiga calayhi salaatu wasalaam wax ka mida ama adinkiisa uu saaran yahay cid markaa saxaabada ka mida may haynkari jiriin waxay is jireen tolow addinku miyuu ku burburayaa yacani waqhtiyada qaarkood iyadoo hasha saaran yahay hadday dhacdo in markaa waxyiga loo waxyoonayo hashu may taagnaan kari jirin waxaa marka ay ku kalifaysay inay fadhiisato ayay kalifaysay marka siyaalaha nabiga loogu waxyoon jiray yani waa kala duwanaayeen yani marka ilhaamka ka mida riyadaa ka mida sida marka malagga u imanaya ayaa ka mid oo mar suurad markaa ugu imanaya malagnimo marna ugu imanaya suurad yani waxaweye bini aadam marka ugu imanaya suuraddiisa malagnimo nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu ugu yimaado waa markay ugu culayska badnayd weeye oo weliba saa ugu soo dego riyadaasi markaa hadduu riyada wakhtigii hore ayay riyadu weliba aad ugu badnay oo waxaa loogu gogol dhigayay waxyiga nooca kale ah ee aan markaa riyada ahayn ayaa markaa tababar ahaan markaa tan loo hormariyey markaasaa muddada markastuu riyoodo wuxuu arki jiray sida waaga marka waxa berigiisa ama markaa nuurka waagoo kale ya ayaa marka waxayaani ay u dhici jirtay oo riyada u arki jiray kadib nabiga sal allahu aleyh wasalam waxaa la jeclaysiiyey yani marka khalwada iyo inuu gaarnimo u cibaadaysto wuxuu tegi jiray buurta markaa xiraa la yidhaahdo god xaggeeda sare ku yaalla waa buur markaa maka hadda markaa maki waa dhaaftay laakiin markii hore maka waa ka yara durugsanayd buurta waxay kutubu sheegayaan saddex mayl bay maka u jirtaa laakiin hadda dee waxaweeye markaa eh, waxay ku taallaa uun maka markaa dhexdeedunbay hadda ku taallaa maka unbay hadda ku taallaa laakiin mid ka baxsan hadda maka maaha waa buur weyn weeye halka ugu sarraysa ayaa godkaasi ku yaalla nebiguna calayhi salaatu wasalaam buurtaa wuxuu tegi jiray qabla albictha intaan la soo dirin ka hor oo uu ku cibaadaysan jiray markii dambe ee markaa nebiga la soo diray markaa waxa weeye tafaasiishii cilmiga loo sheegay waayadii dambe caado kama yeelano ma tegi jirin ma tegi jirin marka waxa weeye waxay ku tusinaysaa in mawdica in la tago cibaado lagu gaar yeela inaynay sunno ahayn ayaa laga qaadanaya maanta dadba ba had iyo jeer dul dhooban oo markaa buurtii waxaa loola baxay xiraa la odhan jiray jabalu nuur baa loola baxay markaasaad marba waxaa arkaysaa qaar odhanaya jabalunuur halkee loo maraa jabalunuur ku weydiinaya wakhtiyada qaarkood mar kastaad aragtana korkeeda waxaad arkaysaa iyadoo markaa waa dad ay dhooban yihiin waxaa laygu lahaa markaysa maqaaxiba ka furan baa laygu lahaa marka waxa weeye halkaasaa markaa dad fara badan intay tagaan bay doonaanoo markaasay buurta intay korka uga baxaan dee buurta intay koritaankeeda intuu qaadanaya weliba dadka aan u baran markaysaa buuraha inay koraan waxa weeye waa ku adag tahay qaar baa la sheegaya meel dhexa inay fadhiisteen yani waxa weeye oo koritaankeedii markaa u dhibay marka halkaasu deedna wuxuu doonaya godkii intuu tago inuu laba ragcadood kusoo tukado wax fadiilo oo inagaga xidhani ma jirto yani waxa weeye kacbadii baa markaa waxaan yani halkana yani waxa weeyaan baytullahi alxaraamkii weeye halkaasaa cibaadadeeda laynoo markaa sunneeyey layna amray laynoo sharciyeeyey fadli badan meel markaa la fadliya ma jirto laakiin fahamka dadka qaarkood waxay u qaateen mawdicii nebiga calayhi salaatu wasalaam awal mara jibriil kula kulmay oo qur'aanka inta ugu horraysa lagu soo dejiyey inay tahay mid aada uga fadli badan meelaha kale mase ahee fadligu wuxuu ku xidhan yahay yani wuxuu ku xidhan yahay daliil sharciyu ku xidhan yahay daliil sharciya ayuu ku xidhan yahay xiraa waxa weeye waa buurta magaceeda weeye qaarna waa godka xagga sare ku yaalla weeye luqaad baana iskaga bannaan waa aragtaan inuu tanwiiniyo xiraa in yidhi waxa markaa luqaad dhowraa ku bannaan in la qasriyo in la mado in markaa la sarfiyo oo markaa la tanwiiniyo in malaayansarif laga dhigo yani waata markaa waxa naadimku uu ka cabiray xiraa waquba dakir waanishumaa macan wamudda aw iqsur wasrifin shita wamnaca yani waa beyt markaa baxru tawiila weeye marka wasrif in shita haddaad tidhaahdo way jabaysaa marka wuxuu noqonayaa hamsada in xarakatu naqli lagu sameeyey oo markaa fa'da reebane ka horeeya xarakadii hamsada loo raray wasrifin bay noqonaysa markaa wasrifin shita wamnaca macnaheedu waxay tahay ereyga xira iyo quba masjidkii quba qubaaun iyo qubaau iyo quba intuba ku bannaan xiraaun iyo xiraau iyo xira intuba ku bannaan intuba waa ku bannaantahy marka qasri iyo maddi yacni sarfi in munsarif laga dhigayo in ma laa laga dhigo intuba ku bannaan in la tanwiiniyo inaan la tanwiinin marka xira wa quba dakir wa annishumaa macan wa mudda aw iqsur wasrifin shi'ta wamnaca fayataxanasu waa cibaadaysan jiray fiihi godkaa gudihiisu ku cibaadaysan jiray wa huwa markaa taxanusku atacabudu waa cibaadaysiga weeye atacabudu waa cibaadaysiga weeyaan allayaaliya iyo taxanasu baa ku camal falaysa wuxuu cibaadaysan jiray allayaaliya habeenno habeennadaasoo dawaatil cadadi tira u saaxiiba ayuu cibaadaysan jiray qabla an yanzica ilaa ahlih wuxuu cibaadaysan jiray habeennadaas qabla an yanzica intaanu u siiminoo u noqon ilaa ahlihi ehelkiisa intii ka ahaatay aanu noqon wayatasawadu waa sahay qaadan jiray waa la godayaayoo taxanasugay ku cadfan tahay lidaalika arrinkaas usoo sahay qaadan jiray uma yarjicu intaa dabeedna waa noqon jiray ilaa khadiijata khadiija ayuu u noqon jiray fayatazawadu waa soo sahay qaadan jiray limiliha intii in la mida ayuu u soo sahay qaadan jiray xataa jaa'ahu lxaqu ilaa uu xaqu u yimi arrinkii xaqa ahaa ee waxyiga ahaa ilaa uu u yimi ayuu sidaa ku waday wuxuu xaqu u yimi waxaa loo jeedaa waxyigee wa huwa fii gaari xiraa'in isagoo buurta xiraa la yidhaahdo godkeeda ku sugan ayaa waxyigu u yimi fa waxa u yimi nabiga calayhi salaatu wasalaam almalaku malagii baa u yimi malaggana waxaa loo jeedaa jibriil baa loo jeedaa faqaala wuxuu ihi malagu iqra akhri buu yidhi qaala wuxuu ihi nabigu calayhi salaatu wasalaam maa ana biqaari anigu mid wax akhriya ma ihi anigu mid wax akhriya ma ihi buu yidhi qaala fa akhadanii wuu iqabtay buu yidhi jibriil baa iqabanaya faqaanii waa i ciijiyey waa i xataa balaga minii ilaa uu iga gaadhay aljahda yani markaa kama dambaystii ilaa uu iga gaadhay yani ciijinta markaa uu ciijiyey sidii kama dambaysta ahayd ayuu markaa iga gaadhay oo bimacnaa xoog buu ii qabtaa laga tilmaamaya aljuhda iyo aljahda yani laba luqo weeye bacdi baa yidhahda waa bimacnan bacdina waa kala duwaanoo waxay yidhahdeen aljuhda marka marka la mashaqada iyo dhibaatada laga tilmaamaya marka dhibkama dambaysa ilaa uu iga gaadhay oo xoog u ii qabtay oo aan dhib dareemay ya ayuu ii ciijinayey uma arsalanii dabeedna waa isii daayey fa qaala wuxu uhi iqra' akhri faqultu waxaa idhi maa ana biqaari anigu mid wax akhriya ma ihi fa akhadanii haddana waa i qabtay jibriil faqatanii waa i ciijiyey ahaaniyata markii labaad buu haddana i ciijiyey xataa balaga minii ilaa uu iga gaadhay aljahda yacni dhibta uu iga gaadhay waxaa loo jeedaa yacni mashaqadii kama dambaystahayd iyo dhibaatadii cuslayd ilaa markaa u iga gaadhay xoog marka aan u dareemay dhibta uma arsalanii dabeedna waa isii daayey fa qaala wuxu uhi iqra' akhri faqultu waxaan ihi ma ana biqaari anugu mid wax akhriya ma ihi faakhadanii haddana waa i qabtay faqadanii waa i ciijiyey athaalithata almarata athaalisa markii saddexaad bu haddana i ciijiyey uma arsalanii dabeedna waa isii daayey waxay ahlucilmigu yidhaahdeen waxaa laga qaadanayaa marka ruuxu meel u baxaayo inuu sahay qaato oo aanu odhan marka ilahay baan iska tala saaranaya faramadhnaan aanu ku bixin marka fayatasawadu limiliha waxaa kale oo laga qaadanayaa ay ahlucilmigu yidhaahdeen in waxa weeye qur'aanka macalimiintu inay xoogaa yacni marka wax ku yaro garaaci karaan markay ardayda barayaan laakiin halka ayaan lagu mubaalagoon halkaa in lagu talax tago ma aha marka asal waxay uga dhigaan mas'aladan yani waxa weeye qur'aanka barista la baraayo in marka waxa waqtiyada qaarkood loo baahan karo yani marka waxa yani nooc marka garaaca ama marka loo baahan karo nooc marka yani marka xanuun in marka qofku dareemo yani in marka loo baahan karo waxaa kaloo culamada qaarkood ay ka qaateen inaan saddex laga badin karin saddex goor buu cijiyey marka saddex inaan laga badin karin bay culamada qaarkood ay ka istimbaadeen oo kala baxeen waxaana markaa siaa loogu samaynaya nebiga calayhi salaatu wasalaam si ugu garoobo jiddi inay tahay arrinkan arrin dhaba yahay oo waxaweeye uu u dareemo oo markaa waxaweeye uu aada ugu dadaalo faqaala wuxu uhi iqra' bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra' warabuka alakram iqra' akhri bismi rabbika magaca rabbiga akhri xaalaad ku bilaabayso magaca rabbiga akhri aladii khalaq rabbigaasoo khalaa'iqda abuuray yacni shanigiisu uu yahay inuu wax abuuro khalaqa alinsaana aadamiga abuuray min calaq yacni xinjiro ka abuuray alinsaan baa loo jeedaa jinsigaoo dhan jinsiga insaan oo dhan ka abuuray min calaq xinjiro ka abuuray waa jamcu calaqa iqra akhri wa rabbuka alakram walxaala rabbuka rabbiga alakramu ka sharafta badan marka uu yahay waxaa la socotay aladii callama bilqalm callama alinsaana ma lam yaclam marka wa awalu maa nazla min alqur'an waa qaybta ugu horraysae qur'aanka soo degtay marka leeyahay qaybta ugu horraysae qur'aanka soo degtay weeye suuraddo dhan maaha waxaa loo jeedaa intaa horraysa yacni shanta aayadood ee suuradda ugu horreeya ayaa loo jeedaa marka lagu daro alladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam intaasa markaa kusoo degtay inta kale mar dambay soo degi doontaa farajaca biha rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nebigu calayhi salaatu wasalaam qadarkaas aayaadka abuu la noqday rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam yani isagoo markaa yani xafidsan oo sida oo xambaarsan ayuu ehelkiisa kula noqday wuxuu noqday yarjufu fu'aaduh xaaluu marka waxay wadnihiisu uu markaa waxa weeye uu markaa ruxmayo wadnihiisu marka uu ruxmayo bimacnaa waxa weye marka ruuxu marka xaalad ziyaada a dareemo ama marka waxa weeye cabsi oo kale dareemo waxa weeye garaaca dee wadnuhu waa siyaadaa marka horeba wadnuhu waxa weye dee waa dhaqdhaqaaqayaa oo marka horeba waxa weeye yacni ruxanka waa leeyi laakiin ruxankii baa ziyaadaya marka yarjufu fu'aaduhu saasaa laga tilmaamaya wuxuu la noqday yarjufu xaaluu markaa waxa weeye ruxmaayo fu'aaduhu qalbigiisa u ruxmayo yacni marka arrinka aan loo baran ee caadada ahayn ee cabsidu ku jirto ee cabsida leh aawadeed ayaa wadnaha nebigu calayhi salaatu wasalaam u ruxmayey ruux walbana dee xaaladaasoo kale wadnihiisu waa ruxmaya nebiguna sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaa dadka ka ugu geesisan buu ahaa fadakhala calaa khadiijata wuxuu usoo galay nabigu calayhi salaatu wasalaam khadiijo u galay radia allahu canha fa qaala wuxuu yidhi zammiluunii iddada zammiluunii iddada lafdi kale waxaa lasoo naqliyaa inuu ku yidhi riwaayo kale dathiruunii dathiruunii macnaahaanna waa isku midkii weeye oo waxaa laga tilmaamayaa mid walba iddada weeye macnuhu waxaanay sababtu tahay ruuxa markaa baqayaa marka la dado xoogaa baqdintii waa ka yaraanaysa waa ka tegaysa fazammaluuhu way dedeen marka wuxuu la khitaabayaa sidii jamac ragga loola khitaabo oo kale ayaa loola khitaabay waana usluub luqatulcarab ku jiro waqtiyada qaarkood yacni gabadha qura waxay ula hadli jireen sidii jamac ragga ay la hadlayaan oo kale ayay markaa ula hadli jireen marka siiqada noocaas oo kale ayay ku timi aahir waa inaan cid kale wehelin laakiin haddii cid kale weheliso jamaca markaa waa la garanayaa sababtiisa laakiin waxa weeye waxay markaa tahay cid kale inay wehelin bay u badan tahay inaan khadiijo cid kale markaan la joogin hadday laakiin jamac kale la joogeen oo ay jamac ahaayeen inuu jamacii la wada hadlayo ayay noqonaysaa markaas hadday jamac kale weheliyeen inuu jamaca la wada hadlayo ayay noqonaysaa fazammaluuhu waa dedeen xataa dahaba canhu rawcu ilaa uu ka tegay cabsidu ka tagto waxaa kale jira alrawcu iyo alruucu alruucu waa qalbiga marka ra'da la godo hadda mawdican ma ahe ina ruuxa alqudusi nafasa fii ruucii ay fii qalbii baa loo jeedaa alrawcna waa argagaxa iyo cabsida xataa dahaba canhu ilaa uu ka tegay alrawcu cabsidii ay ka tagtay baqashadii ay ka tagtay fa qaala wuxu uhi likhadiijata khadiija wuxuu ku yidhi wa ahbarahaa walxaal qad ahbarahaa xaqiiqe uga warramay alkhabara warkii uga warramay laqad khashiitu calaa nafsii ilaahay baan ku dhaartay ee xaqiiqee waxaan u baqay naftaydaan u baqay bimacnaa geeri baan uga baqay ama xanuun baan uga baqay ama xanuun ayaan uga baqay fa khadiijatu khadiija waxay tihi kallaa wallaahi yani marka arrinkaa daa yani naftaada inaad u baqdaa ma aha markaa mid munaasiba yani wax jiraya ma aha xumaani markaa inay kugu imanayso wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye maa yukhzika allaahu abadan xanuun kula kulmi maayo xanuun weyn oo marka ama waali ama wax la midi yani marka miduu kula kulmaya ma aha balaayo kalena ku haleeli mayso wallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa yukhziika allaahu ilaahay ku dullayn maayo abadan weligaa ku dullayn maayo innaka la tasilu raxima waxaad xidhiidhisaa qaraabada ayaad xidhiidhisaa wa taxmilu lkalla waxaad qaaddaa yacni ka markaa aan waxba qabsan karin ee iska daciifka aan waxba qabsan karin ee arrinkiisa markaa isagoo aan maamulan karin baad caawisaa wa huwa kallun cala mawlaahu waa shakhsiga aan waxba qabsan karayn ee culaysun qofka ku ah wax walba in loo qabto u baahan kuwaasaad caawisaa wa taxmilu waxaad qaaddaa waxaa loo jeeda waad caawisaa alkalla ka aan waxba qabsan karin ee arrinkiisa maamulan karin ayaad caawisaa wa tagsibu waad kasabtaa waad shaqaysaa almacduuma maal la waayey baad shaqaysaa culamada qaarkood waxay waxaa loo jeedaa maalkaa intaad soo shaqaysaad sadaqadaysataa waayo xoolaad ka sabtaa keliya dee ammaan markaa qofka lagu ilaaliyo oo balaayooyinka iyo masaa'ibka lagaga dhowro ma aha haddaan sadaqad iyo wax kale la socon ya marka culamada qaar waxay yidhahdeen waxaa loo jeedaa yacni maal la waayey oo bimacnaa sida badan aan la helin ayaad marka waxa weeye soo shaqaysaa dabeedna waad sadaqadaysaa oo dadkaad ka caawisaa ama weji labaad wa taqsibu waxaad u kasabtaa almacduuma oo bimacnaa siisaa almacduuma kii faqiirkaan waxba haysan almucdim baa loo jeedaa kii waxa weeye markaa xoole waayay oo waxba haysan baa waxa laga soo qaaday kaannahu inaanu mawjuudba ahayn saasoo kale laga soo qaaday macduum baa la yidhi laakiin mucdim baa loo jeedaa waa kinaaya can ilfaqiir ka faqiirka abaad markaa u kasabtaa almaala xoolo oo dadka fuqarada ee aan waxba haysanin baad caawisaa ee wax siisaa wa taqrii waxaad markaa marti soortaa addayfa martida ayaad marti soortaa wa tuciinu waxaad caawisaa calaa nawaa'ib alxaq yacni xaqa yacni kuwiisa cusub ee soo dariya ayaad markaa caawisaa ashyaa markaa yacni macno xaqa koobsanaya haddii ay soo darriyaan waad caawisaa waad daafacdaa fainطalaqat bihi khadiijatu xata atat bihi waraqata ibna nawfal bni asad bni cabdilcuza khadiija ayaa dabeedno markaysa waxaa kaxaysay nabiga calayhi salaatu wasalaam marka waxay khadiija ku tidhi ilaahay ku dullayn maayo waayo sifooyin badan oo khayr leh baa kugu sugan waxay u deliishatay sifooyinka wanaagsanee nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam iyo marka akhlaaqda wanaagsan ee yahay iyo sida marka waxa weeye markaa e, sadaqaadka uu samaynayo sida uu qaraabada u xidhiidrinayo sida uu martida u sooraayo sida markaa dadka daciifka taagta daran u kaalmaynaayo sida waxa weeye markaa e, fuqarada uu wax u siinaayo oo marka ruuxii macduumka ahaa ee faqiirka ahaa uu caawinayo wax siinayo sida uu xaqa u caawinayo wax alla wixii xaqa ah sifaadkaa wanaagsani waxay faa'iidaynayaan oo ay sababayaan inuu ilaahay ku dhowro ku ilaaliyo oo balaayooyin ayna la kulmin yacni markaa ayay markaa sababayaan taasay u daliishanaysa oo yani waxa weeye sanaa'icu lmacruuf taqii masaarica suu ya yacni waxa weeye waxyaalaha wanaagsanee la sameeyaa ruuxa waxay ka ilaaliyaan oo ka dhowraan yacni si xun marka waxa weeye inuu u dhinto si xun inuu u dhinto ayay ka dhowraan marka taasina waxay ka mid tahay yacni markaa caqliga khadiija siduu raajixa u ahaa ee uu miisaanka u lahaa ee ay aqoonteedu u fiicnayd ee garashadeedu u fiicnayd ayay markaa ka mid tahay waxay markaa u deliishatay sifaadka wanaagsan uu ku sugan yahay inaanu xumaan la kulmaynin nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni balaayooyinna aan lagu imtixaanayn sidaas yadaa bay ka deliishatay weliba waa ku dhaarato arrinkaa waa adkaysay kallaa wallahi fainalaqat bihi khadiijatu khadiija ayaa la socotay oo way xataa atat bihi ilaa ay ula tagtay waraqata ibna nawfal ibni asad ibni cabdilcuza nimay khadiijo ilmaadee ruma ahaayeenoo laba walaali kala dhaleen oo waraqatu ibnu nawfal la odhan jiray iyadu khadiija waxa weye waa khadiijatu bintu khuwaylid ibni asad isaguna waa waraqatu ibnu nawfal ibni asad marka laba walaalaa kala dhalayoo yani waxa waraqa khadiijo waxay ibna cammi khadiija ibnada waxaa laga beddelayaa ibnada kale ayaa laga beddelayaa marka sifo waxay u tahay waraqay u tahay oo yacni khadiija inadeerkii ah ama laga yidhaahdo waxa weeye catfu waxay u tahay waraqay u tahay wa kaana wuxuu ahaa waraqatu bnu nawfal imra'an shaksi buu ahaa ruux tanasara nasaaroobay fi ljaahiliyati wakhtigii islaamnimada ka horraysay buu nasaaro noqday oo milada nasaarada ayuu galay wa kaana yaktubu wuxuu ahaan jiray mid qora alkitaaba kitaabka ayuu qori jiray alcibraaniya afka cibriga ku yimi waa afka yuhuudda ku hadasho ayaa markaa cibriga la yidhahdaa kitaabka markaa cibraaniga ah ee luqada cibriga ku yimi ayuu qori jiray fa yaktubu min alinjiili injiil wuxuu ka qori jiray bilcibraaniya afka markaa cibriga ayuu ku qori jiray yacni ku tarjami jiray ay isku hayaan culammadu marka hore injiil muxuu ku yimi waxay yidhaahdaan waxaa la isla ogol yahay in tawraadii ay ku timi cibriga afka cibriga inay ku timi injiilna waxaa la khilaafsan yahay marka hore ma cibriguu ku yimi injiili oo ku soo degey mise wuxuu ku soo degay luga suryaaniya waxaa mashhuura culammada agtooda in afka suryaaniga marka hore lagu soo dejiyey injiil oo luqada suryaaniga u ahaa inkastoo culamada qaarkood ay yidhaahdeen yani maye saxdu waxay tahay inuu marka isaguna ku yimi cibriga ku yimi waayo nebi ciise waxaa loo dirayey reer banu israa'iil yani nebi kastana waxaa loogu diri jiray yani afka qoladiisu markaa ay tahay iyo luqadooda markaa saas aawadeed culamada qaarkood waxay odhan jireen marka horeba injiil lafteedu siday caanbaxday suryaani bay ahayd ma ahee iyada lafteedu waxay afkeedu marka hore ahaa cibri bay ahayd ee waa la tarjamay culamada qaarkood baa sidaa yidhi culamada saa tii waxaan filayaa inuu ka mid ahaa shaikhulislaam ibnu taymiya shaykhulislaam ibnu taymiya ayaa ka mid ahaa marka ninkani afkii cibrigana waa yaqaane diinta nasaaradana waa bartay oo waxaa la yihi waxa israacay wakhtigii jaahiligii isaga iyo zayd ibnu camr ibnu nufayl zayd ibnu camr ibnu nufayl ayaa israacay oo waxa weeye waa saxaabigii la odhan jiray saciid ibnu zayd ee casharatu lmubashiriin biljanna ka mid ahaa aabbihii weeye labadoodaa israacay wakhtigii jaahiliyadii qabla alislaam markaasay ardushaam qabteen iyagoo diindoon ah oo doonaya diin inay raadsadaan markaasaa waxa weeye waxay la kulmeen niman raahibaa bay la kulmeen saciid ibnu zayd isagu wuxuu yihi milladii ibraahim baan ugu qaadanaya wax ka sokeeya markaa ma qaadanayo diintii ibraahim dabeed marka waxaweye tawxiidkii iyo waa loo laqimay yani waxaweyn xoogaabuu aqoonsaday dabeedno markaa sidiibu isagu ku cibaadaysan jiray waatuu nabigu sheegay sala allahu aleyh wasalam yuxsharu zaydun yani marka ummatan biwaxdih ama ummatan waxdahu yubcau markaa yani zaydun zayd waa lasoo bixinayaa xaaluu keligii ummad yahay baa lasoo saaraya xaaluu ummad keligii qabla marka waxa inta bica ayuu dhintay zayd ibnu camr ibnu nufayl waraqana wuxuu la kulmay wadaado marka isagu nasaara buu la kulmay oo waxa weeye jaadadii ku sugan weli ayuu la kulmay wadaad caynkaasuu la kulmay dabeedna marka isaguna tawxiidkii ayuu ka qaatay yani waxa weeyaan mid markaa shirkiyaad ku sugan ma ahayn markaa saas aawadeed aasaarta qaarkood waxa ku soo aroortay in nabigu sheegay sala allahu aleyh wasalam in waxaweeye janno markaa ay u sugnaatay halkanna waxaweeye culamada qaarkood waxay yidhaahdeen dee nebigii waaba rumeeyey hadalka sida ka muuqan doonta bacdii culammada ka mid a ah waxay yidhahdeen wuxuu noqonayaa awalu mu'min nebiga rumeeye calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi fayaktubu min alinjiili bilcibraaniya injiil wuxuu ka qori jiray oo afka cibriga ku qori jiray maa shaa allahu an yaktuba qadarka uu ilaahay doono inuu qoro aqoon buu afafka u yeesho waa isku tarjamayey wa kaana shaykhan kabiiran wuxuuna ahaa oday weyn buu ahaayoo da'ah qad camiya xaaluu indhabeelay ayuu wuxuu ahaa oday weyn faqaalat lahu khadiijatu waxay ku tidhi khadiijo yabna cammi in adeerow ismac min ibni akhiik bal hadda ka maqal inankaad adeerka u tahay waxa uu sheegayo ka dhegayso ibnu akhiika waxaa loo isticmaalaa adeerka rumaka loo yahay marka waxa weeye cibaaradan dee waxa weeye kale laba jilib bay yihiin oo qusay ibnu kilaab bay isugu ibnu kilaab ayay isugu imanayaan oo nabiguna calayhi asalaatu wasalaam waa cabdimanaaf ibnu qusay ayuu noqonayaa jilibkaas khadiije iyo marka waxa weeye waraqana waa cabdulcuza ibnu qusay ibni kilaab marka adigu calaa kulli xaal cibaarada waxay sida ugu cabirtay yani marka soo dhoweyn ay soo dhoweynayso ayna u tilmaamayso inuu bal aad ugu dadaalo ya oo inuu ka dhigan yahay inankii walaalkii dhalay oo kale uu ka dhigan yahay marka arrinku sheegaya inuu ku dadaalo oo bal aad ugu fiirsado oo ka caawiyo ayuu markaa ay hadalka ugu leedahay ismac min ibni akhiik ka maqal inanka markaa waxa weye walaalkaa dhalay waxay u jeedaa aad adeerka u taho kale aad adeerka u tahay ka maqal oo waxaa markaa ilmaadeer noqonayaa la yidhi waraqa iyo yani nebiga aabbihi calayhi salaatu wasalaam faqaala lahu waraqatu waraqa wuxuu ku yidhi yabna akhii inankii walaalkay dhalayow maada tara ay maada ra'ayta maxaad aragtay fa akhbarahu rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam khabara maa ra'aa wuxuu rasuulku uga warramay calayhi salaatu wasalaam khabarka wuxuu arkay ayuu uga warramay fa qaala lahu waraqatu waraqa wuxuu ku yidhi haada annaamuusu kaasi waa khayrwadihii alladii kaasoo nazala allaahu ilaahay uu ku soo dejiyey nazala allahu ilaahay uu ku soo dejiyey calaa muusa muuse waa ruuxa khayrka baadhbaadha ayaa la yidhaahdaa ee khayrka sheega ya marka aljaasuusna shar buu baadhbaadhayaa annaamuusna khayr buu baadhbaadhaya marka mar waa la yidhaahdaa waa khayr wadihi waxaa kaloo la yidhaahdaa saaxibu sirina waa lagu fasiraa kii waxa weeye sirhayaha u ahaa weeyi kii sirta ogaa iyo waxyaalaha qarsoon kii markaa la ogeysiiyey weeyi ama annaamuusu waa wadihi alladii kaasoo nazla allahu ilaahay kusoo soo dejiyey calaa muusa muuse calayhi salaatu wasalaam yacni warkaa keliya uu u sheegay uu xaqiiqsaday inuu nebi ilaah yahay warka ay odhanayaan dadka qaarkood ay odhanayaan oo mutakalimiinta agtooda ay ka caanbaxday nebi inuu shaksi yahay lama ogaan karo ilaa khawaariqu alcaadaat mucjizaad mooye si kale laguma ogaan karo arin khalada inay tahay ku tusinayso waayo khabarka uu u sheegay iyo nebiga markii hore inuu yaqaanay intaa keliya ku garto ku xaqiiqsaday inuu nebi ilaah yahay yaa laytanii fiiha jadacan dabeedna tamani buu gala alla jeclaan lahaaya akuunu fiiha inaan ahaado jadacan mid dhallin yar inaan ahaado jeclaan lahaaya ya jeclaan lahaaya fiiha jadacan akuunu fiiha jadacan inaan ahaado mid dhallin yar inaan ahaado jeclaan lahaaya neefka baraarka abaa jadca la yidhaahdaa marka halkaasaa laga soo isticaaraysa laytanii akuunu xayan alla jeclaan lahaayaa inaan ahaado mid nool id yukhrijuka markay ku saarayaan qawmuka qowmkaagu ku saarayaan ya alla maan noolaado maan noolaado fa qaala rasuulu lahi sala allahu aleyh wasalam markaasaa rasuulku wuxuu yidhi awa mukhrijiyahum awa mukhrijiyahum oo miyay saarayaan iyagu waxay u dhacaysaa siiqadu awa mukhrijuuna lii humbaa asalku ahaa dabeedna mukhrijuuna lii ya awa mukhrijuuna lii waxaa la sameeyey laamkiibaa markaa ikhtisaaran loo xadfay dabeedna waxaa la doonay ya'dii in loo idaafeeyo markaasaa nuunkii idaafada loo jaray markaasaa wowgii ay ya'dii isku soo baxsadeen markaasaa qaacidadii sarfiga ku dareertay ida ijtamacat ilwaaw walyaau bacda faai ilkalima wataqadamat ixdaahuma bisukuun wataahara alaakharu bitaxriik qulibat ilwaawu yaaan uma udqimat ilyaau fi lya yacnii waaw yayay hadday kulmaan faaulkelima dabadeed oo labada midkood kay doonto ha noqotee reebitaan la hormarto waawga waxaa loo bedelaa ya dabeedna yada yada lagu idqaamaa waxa ka horeeyana waa la hoos dhiga saasaa loo yidhi awa mukhrijiya miyay culamada qaarkood waxay yidhaahdaan waawgu waa caatifo yani wax qadaran baa lagu cadfaya amucaaduuna lii wa mukhrijiyahum saasoo kale ka dhigan bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen hamsadu waa muqadamatun min ta'khiir inay dib marto ayay ka dhignayd oo la niyeysnaa laakiin waa la hormariyey inay wax ku cadfaysana ma aha yacni wowgu inay caatifo wax ku cadfaysana yani waxa hadda ma aha jumlo kuma cadfayso qaala nacam wuxuu yidhi haa way ku saarayaan lam ya'ti rajulun qatu nin weligii lama iman bimili maa ji'ta bihi kaad la timi wax la mida ilaa cuudiya xaal axwaasha ka mida xaal lala culloobay mooye yacni cid kasta oo waxaad la timi la timaada waa lala culloobi jiray waxaa kaloo loo soo wariyaa ilaa uudiya in la dhibo mooye fa in yudriknii hadduu isoo gaadho yowmuka maalintaadu isoo haleesho isoo gaadho anoo nool ansurka waan kuu hiilin nasran muazaran yacni hiil xoog labaan kuu hiilinaya suma lam yanshab intaa dabadeed ma sugnaan ay lam yalbath wasnan wamacnan macnan waraqatu waraqa ma sugnaan yacni inuu si yaro noolaado ma sugnaan ee waa dhinta an tuwufiya ay liannahu tuwufiya sababtuna waxay tahay wuxuu u sugnaan waayey wuu dhintay waa la oofsaday wa fatara alwaxyu waxyiguna waa kala go'ay marka markii hore wuxuu jeclaystay inuu markaa isagoo dhallin yar in nabiga lasoo saari lahaa calayhi salaatu wasalaam dabeedna markaa waxa weeye uu si aad yo aada ugu gargaari lahaa isu garab taagi lahaa markii dambe kaannahu rajadii ay yaro gaabatay bal waxba yaanan dhallin yaraane bal maan noolaada uun markaas alla nolol maan ku sugnaado markay qowmkaa uu ku saaraya dabeed nebigu waa la yaabay wuxu hi miyaa saarayaa saaraya wuxuu yihi markaa haa waa lagu saarayaayo waxaad la timi cid la timaadaa ma jirto in la saaro mooye loo colloobo mooye nebigii kastee soo baxaba dad baa la collooba marka waan kuu gargaarayaa bu ihi haddii markaa aanmaalintaa isoo haleesho aansoo gaadho wakhtigaa haddii aan noolahay wa fatara alwaxyu waxyigii waa kala go'a qaala ibnu shihaabin ibnu shihaab wuxuu yidhi waa zuhri weeyi oo markaa xadiiska markaa sanadkiisa ayuu ku jiray wa akhbaranii abu salamata ibnu cabdiraxmaani wuxuu iga warramay abu salamo in cabdiraxmaan ahi ana jaabira bna cabdillaahi alansaariya in jaabir oo in cabdilaahi ah oo ansaarna ka dhashay qaala uu yidhi wahuwa yuxadiu ka warramaya can fatrat ilwaxyi kala go'i waxyigu kala yaro go'ay isagoo ka warramaya ayuu wuxuu yidhi fa qaala wuxuu ihi nabigu calayhi salaatu wasalaam fii xadiisihi warkiisii wuxuu ku yidhi waa arrinkaa kaga warramayey bayna ana amshi aniga oo soconaya id samictu waaba aniga oo maqlay yacni sida badan id looma isticmaalo fujaa'iyo laakiin markay bayna daba dhacdo waxay culammadu yidhaahdeen fujaa'iyaa loo jeedaa siday markaa bacdi culamada ka midi nas aniga oo markaa soconaya id samictu waaba aniga oo maqlay sawtan cod maqlay min asamaa'i xagga cirka ka maqlay fa rafactu saraan u qaaday basarii araggayga fa ida almalaku waaba malaggii waxaa goobta ku sugan malaggii baa goobta ku sugan alladii kaasoo jaa'anii ii yimi bixiraa'in buurta xiraa la yidhahdo iigu yimi buurta xiraa la yidhaahdo iigu yimi waaba malagii oo eh, alladii kaasoo jaa'anii i yimi bixiraayin xiraa iigu yimi buurta xiraa la yidhahdaa jaalisun waaba isagii oo fadhiya calaa kursiyin kursi ku fadhiya bayna asamaa'i waalardi cirkiiyo dhulka dhexdooda ayuu kursi ku fadhiya farucibtu minhu waa ka baqay farucibtu minhu shaksi markaa waxa weeye muuqaalkii wax u eg oo aad u weyn oo marka waxa weeye cirkiiyo dhulka dhexdooda soo laalaada oo weliba sidii wax iska fadhiya u eg weynaantiisuna ay aad u weyn tahay ya aan soo dhacaynin waa arrin dee aad looga argagaxayo halkaa hawadoo kale sidii wax iska fadhiya uu yahay oo kursi ku fadhiyo kale fa rucibtu minhu waan ka baqay buuri farajactu waan noqday faqultu waxaan zammiluunii iddada faanzla allahu tacaala ilaahay wuxuu soo dejiyey yaa ayuha almuddathir kaaga isdedayow qum kac oo faandir dig warabbaka rabbigaana fakabbir weyneeyo allahu akbar dheh wa hiyaabaka dharkaagana fatahhir daahir iyo nadiifi oo dhar daahira ku tuko ama weji labaad wa hiyaabaka qalbigaagana fatahhir daahiri oo ka daahiri markaa qurunka iyo markaa ka nadiifi yani sifooyinka xun iska nadiifiy nebiga ilaahay baa nadiifiyeyba macnaha horaa fiican oo daahirka waafaqsan wa dharkaaga fatahir daahiri oo marka la cibaadaysanayo waa in dharku nadiif yahay oo daahir yahay wejigaasaa fiican warujsa qurunkana fahjur ka haajir ka dheerow oo gaalnimada iyo waxaas ha u dhowaanin horu uga dheeraaday laakiin waxa weeye nebiga waa la sii amrayaa fa xamiya alwaxyu waxyigiibaa markaa kululaaday waxaa loo jeedaa wuu farabatay oo waa ziyaaday yani waa soo kordhay waxyigii yani shaygu hadduu markaa waxa bato yani waxa weeye ama uu xoog yeesho dee waa diiraya sida wax diiro kale ka dhigan yahy waa farabatay alwaxyi waxyigu waa diiray waxaa loo jeedaa waxyigiibaa soo markaa yani farabatay oo soo siyaaday watataabaca waana isa soo raaraacay xadiiska bukhaari iyo muslim labaduba soo wariyeen oo muslimna waa warinaya bukhaari lama gaar noqon qadarka dambe ma aha markaa mucallaq inuu yahay ma aha ee wuxuu ka tilmaamayaa inuu marka waxaweeye mawsuul inuu yahay oo ibnu shihaab ba wuxuu ka warinayaa laba nin oo kala duwan oo curwo iyo abusalama sidaas aawadeed bu wa ahbaranii uu yidhi marka wa ahbaranii waxay faa'iidaynaysaa curwa waa ii sheegay waxa kaloo ii sheegayna abusalama ibnu cabdiraxmaan ibn cawf ayaa isaguna ii sheegay oo jaabir ka warinaya marka wuxuu tilmaamayaa inuu labada marka labada mid walba inuu ka maqlay ayuu tilmaamaya marka halkaas wuxuu marka inoo sheegayaa inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam malakul jibriil u arkay suuraddiisii malaknimo ayaanu ku arkay laba goor keliya ayaanu suuraddiisa malaknimo markaa ku arkay faa'iidooyinka xadiidka lagala baxay ee ku jira waxaa ka mid a ah in riyada nebiyadu ay tahay waxyi waxaa ka duwan riyooyinka dadka kale oo ciddaan nebiyada ahayn riyooyinkoodu waxyi ma aha waxay noqon karaan qaar shaytaan xaggii ka yimi waxay noqon karaan qaar nafta iyo jacaylkeeda iyo waxa nafta ku sugan khayaal ahaan miday u hortimi ayay noqon kartaa oo xagga nafta ka timi tamanigeeda iyo jeclaysigeeda waxay noqon kartaa min allah inay tahay sida xadiis saxiixi ku soo arooray oo sidaas sheegaayo riyada qofka muslimkii saddexdaa mid inay noqoto bimacnaa mid waxa weeye waa nafsaani midna waa shaytaani midna waa raxmaani laakiin riyooyinka nebiyadu waa wada xaq weeye waana waxyi sida markaa horeba aynu soo sheegnay waa midda labaade cibaadada markaa meelaha gaarkaa lagu khalaaweynaayo ama godadka iyo buuraha iyo meelaha la gelaayo oo halkaas lagu cibaadaysanayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sameeyey wakhtigii aan rasuulka laga yeelin oo aan loo waxyoon ka hor ayuu sameeyey mar labaadna wuxuu sameeyey mar dani ku kalliftay oo ay gaaladu raadsanaysay nebiguna doonaayay calayhi salaatu wasalaam inuu hijroodo oo godkii khaaru thawr isaga iyo abubakar ay galeen laakiin miduu weeye wakhtiyadii kale u galay si khiyaarkiisa ugu cibaadaysanaayay ma ahayn waxaana la ogsoon yahay in markaa dadka lagu dhex jiro oo la dhex galo oo jumcaha iyo jamaacaadkaba laga qayb galo dadkana wanaagga la faro xumaantana laga reebo dhibtoodana lagu sabraa inay ka fiican tahay in meel gaara lagu khalaaweeyo sidaas aawadeed sunnada nebigu sala allahu aleyh wasalam waxay noqotay mukhaaladada dadka la dhex galaayo oo markaa salaadahana laga qayb gelaayo jumcaha iyo jamaacaadka mid walba dadkana wanaagga la faraayo xumaantana laga reebaayo dhibtoodana lagu sabraayo marka sidaas baa khayrku ku jiraa oo sawaab ah cuslada mar gaara ah haddii qofka markaa dani ku kallifto oo markaa fitno uu kala cararay diintiisa taasi waa xaalad gaara weyn waxaa kaloo xadiiska laga qaadanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam weligiiba inuu ilaahay keligii caabudi jiray oo xataa intii aan loo waxyoon oo nebi laga yeelin oo la soo dirin ka hor nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa caabidan lilaahi waxdah mid ilaahay keligii caabuda buu ahaa ilaahayna uma shariig yeeli jirin weligiina sanam ma caabudin ilaahay waa yaqaanay waa rumaysnaa keligii baanu caabudi jiray waxaana xadiis lagaga soo wariyey inuu yidhi sanamada waa lay necbaysiiyey inuu markaa sidaas yidhi ayaa laga soo wariyey marka xadiidkanna waa sheegayaa inuu qabla albicaba nebigu calayhi asalaatu wasalaam inuu cibaadaysan jiro ilaahay caabudi jiray ilaahay baa ka dhowray shirki markaa nebigu shirki kuma dhicin cid kalena ilaahay lama caabudi jirin marnaba marka dadka qaarkoodoo lunsan baa waxay yidhaahdaan nebigu calayhi salaatu wasalaam waagii hore wixii ay gaaladu ku sugnaayeen buu kula sugnaa sanamaday caabudi jireen ayuu la caabudi jiray warkaasi waa war baatil aan jirin weeye waxay u deliishadeen xaqdarro oo wajadaka daallan fahadaa iyagoo markaa doonaya inay ku fasiraan in dalaalka looga jeedo diin ahaan inuu u lunsanaa oo shirki iyo cibaadatu asnaam inuu ku sugnaa iyagoo uga jeeda ahlucilmigu waxay yidhaahdeen sidaas muraadku ma aha wa wajadaka daallan fahadaa culamada qaar waxay ku fasireen in laga tilmaamayo markuu yaraabaa nebigu calayhi asalaatu wasalaam buurihii maka uu ku lumay oo uu gurigii garan waayey marka dalaalka waxaa laga tilmaamayaa dariiqa xisiga ah iyo waddooyinkii markaa maka buuraheeda ku yaallay inuu isagoo sabi a ah garan waayey baa laga tilmaamayaa looga jeedaa kaasi waa qowl weji labaad waxay tahay waa in la yidhaahdo waxaa laga tilmaamayaa cilmigan waxyiga lagugu baray ee faraha badan leh ayaad markii hore aanad markaa garanayn tafsiilan aanad u garanayn si mufasal oo faahfaahsan aanad u garanayn dalaalkana mar waxaa loo isticmaalaa in loo jeedo dalaalka xagga diinta mar waxaa loo isticmaalaa in loo jeedo xagga ra'yiga inuu ka lunsan yahay mar waxaa loo jeedaa in ilowshiyaha laga tilmaamaayo mar waxaa loo jeedaa cilmiga xaggiisa markaa tafaasiil badan oo cilmiga inaanu hayn inta mid walba dalaal waa lagu itlaaqaa an tadila ixdaahuma fatudakira ixdaahuma alukhraa dalaalka waxaa loo jeeday nisyaan ilowshiyaa looga jeeday marka waxaa laga tilmaamayaa tafaasiisha shareecada baanad si mufasala aanad u garanayn oo aad moogganaan kaga sugnayd baa laga tilmaamaya waxaa la mida aayadda kale maa kunta tadri ma malkitaabu wala aliimaan yacni kitaabkan qur'aankaa maad garanayn iimaanka maad garanayn loogama jeedo ilaahay maad rumaysnayn muraadku ma aha ilaahay waa kaa caabudayay waana rumaysnaa laakiin waxaa laga tilmaamayaa salaadda ayaana tafsiilan sidan hadda lagugu sharciyeeyey qaabkan si mufasala aanad u garanayn salaaddana iimaan waa la yidhaahdaa wamaa kaana allaahu liyudiica iimaanakum ay salaatakum salaaddiinnii ilaahay idinka lumin maayo waa idinka ajar siinaya ama cilmi mufasalaan shareecada u lahayn wejigaana culammada qaarkood baa ku fasiray markaa sidaas aawoodee waxay xujo ah wax xujiya daliili uguma jiro ilaahay waa u diiday nebiga calayhi salaatu wasalaam dalaal waa ka nafiyey iyo baadi maa dalla saaxibukum wamaa hawaa saaxiibkiin ma lumin mana habaabin yacnii ficilkaa maadi nafyaa la geshay marka zamankii tegey inaan wax dalaalah iyo wax baadiyah iyo wax lunsanaani inaynay ka dhicin ayuu ilaahay inoo sheegayaa marka sidaas aawadeed nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa dhowray gaaladiina marnaba lagama soo rarin inay yidhaahdeen adba waad nala samayn jirtay adba waad nala caabudi jirtay inay shubhada noocaasa nebiga ku dhaleeceeyeen ma dhicin hadday dhici lahaydna qur'aankaa lagu sheegi lahaa waxaana la ogsoon yahay cidda markaa wax xun ku sugan haddii waxa xun laga reebo cidda ka reebaysa hadday waagii hore kula sugnaan jirtay way ku dhaleeceeyaan adba nala mid baad ahayd waad nala samayn jirtay waxaad nahay ayaad nala tahay yacni way doonaan saasoo kale inay yidhaahdaan marka maadaama taas aynay odhan oo aynay marnaba nebiga calayhi salaatu wasalaam arrinka aynay ku dhaleecayn waxaa laga qaadanayaa inuu nebigu ka hufnaa oo arrinkaa ka madhnaa baa laga qaadanaya saas aawadeed nebigu mar walba wuxuu ahaa allah oo keliya mid caabudayuu ahaa waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mid a haddii ruuxa markaa wax ku soo darriyaan ama wuxuu dhib dareemayo ama wax la mida ama wuxuu ka shakiyey ay la kulmaan inuu arrinkaasoo kale wixii mushkilo oo uu dareemaayo inaanu qarsan ee uu markaa dadka u dhow ama ra'yiga leh ama ka agdhow ee marka arrinkaa tala kaga biirin kara inuu u gudbiyo u sheego waa laga qaadanaya waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mid a sawjada wanaagsani inay markaa tahay khayrka cid ruuxa ku caawinayso markaa caawiye weyn inay tahay baa laga qaadanayaa khayrkana ku kaalmaynayso waxaa laga qaadanayaa fadliga khadiija iyo caqligeedu siduu u miisaan badnaa iyo ra'yigeedu siduu u wanaagsanaa ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa cidda akhlaaqda wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan ku sifaysan in markaa aan looga baqayn cawaaqib xun waxaa laga qaadanayaa in caadadii wanaagsanayd ee lagu bartay lagu xukumaayo waxaa laga qaadanayaa sidaa caadada wanaagsani waxay keensanayso in markaa e, malaha la malaynaayo in wanaag markaa uun imanayo oo xumaani aynay imanaynin amaaraadka wanaagsan marka la arkay dabadeed in lagu dhaaran karo waayo khadiija waa ku dhaaratay waxaa laga qaadanayaa waxyaalaha markaa soo darriya ama waqaa'icda ah ama dhibaatooyinka in culammada loola noqdo sida waraqaba ay markaa ula noqdeen oo u su'aaleen marka ahlucilmiga in la su'aalo ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa fadliga waraqa iyo cilmigiisa iyo aqoontiisa iyo inuu nebiga rumeeyey calayhi salaatu wasalaam ayaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa khayrka in la tamanniyo waayo waraqa waa tamanniyo waa jeclaystay yaa laytanii fiiha jadacan laytanii akuunu xayan id yukhrijuka qawmuk yacni marka wuxuu u tamanniyayaana inuu u gargaaro oo nebiga u hiiliyo marka khayrka in la tamanniyaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa diinta islaamku inay tahay diin diinu alcilmi waalcibaada waaldacwa waa diin cilmi waa diin cibaado waa diin dacwo dadka khayrka loogu yeedhaayo sidaa aawadeed suuradihii ugu horreeyee soo degay suuratulcalaq inta ugu horraysaa soo degtay iqra' bismi rabbik yacni waxaa lagu bilaabay in la amraayo inuu nebigu akhriyo iqra' bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra' warabbuka alakram aladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam waxay ka warramaysaa cilmigay ka warramaysaa waxay ka warramaysaa akhrintay ka warramaysaa waxay ka warramaysaa qiraa'ada la akhriyo iyo qoraalka yacni wax la qorayo alladii callama bilqalam waxay ka warramaysaa cilmiga la barayo marka qiraa'o akhrin iyo qoraal iyo tacliim ayuu qur'aankii ku bilaabmay waxaa kaloo soo degay yaa ayuha almuzammil qum illeyla ilaa qaliila iyaduna waa cibaado la amrayo culammada qaarkood waxay yidhaahdaan waa suuradda qadarka labaad ee soo degay yidhaahdaan bacdina ta bay ka hormariyaan marka waxa weye waa amrun bilcibaada waxaa kaloo soo degay qadarka suuratulmuddasir ugu horeeya yaa ayuha almuddasir qum faandir warabbaka fakabbir marka wuxuu ku bilaabmay qur'aankii in markaa akhrin yacni la amrayo in cibaado la amrayo in dacwo la amraayo marka waa diinu lcilmi waalcibaadati waaddacwa waxyaalaha markaa laga qaadanaya fawaa'idda ahi way fara badan yihiin laakiin kelimaadkaa yar baynu kaga kaaftoomaynaa halka taxanuska uu fasirayo aynu ku soo marray xadiiska wa huwa tacabud tafsiirkaas waxa weeye zuhri baa odhanaya marka waa mudraj hadalka caaisha kama mid aha taabiciga zuhri la yidhaahdaa fasiraya taasoo kalena waxaa la yidhaha mudraj baa la yidhaahdaa mudrajku waa maxay waa xadiiskii qadaraan ka mid ahayn in markaa waxa weeye la dhex geliyo sida badanna wuxuu ku yimaadaa cala sabiili tafsiir ayaa mudrajnimadu ay ku timaadaa sida tirada badan leh saasay ku timaadaa halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk